dhalinyarta shabaabka dhaxdooda u xirtay diinta dhowristeeda dhiigooda u qubay dhabna u aqbalay dhawaqa rabbigood rabbihii rasuulka maysan dhinac marin maysan dhinac maysan dhinac maysan dhinac marin wiilaayaadka dhammaan way wada hormareen shaabilaada dhexe shaabilaada hoose jubbooyinka gado hiiran iyo bakool galgaduud iyo mudug banadir iyo baay wiilal iyo wayeel waxbarashay galeen waxbarashay galeen dhallinyarta shabaabka dhexdooda u xirtay diinta dhowristeeda dhiigooda uu qubay dhabna uu aqbalay dhawaqa rabbigood rabbii rasuulka maysan dhinac marin maysan dhinac maysan dhinac maysan dhinac marin xisba carbisan oo xushmad iyo wanaag dadka loo soo xulay xaarisnaaga ahoo xisbi carbiisan oo xushmadiyo wanaag dadka loo soo xulay xaarisnaaga ahoo xaqana amarto xamaantaaribay xil iska saara oo xaafida amarkood xaqana amarto xumaantaaribay xil iska saara oo xaafida amarkood xaafida dhalinyarta shabaabka dhaxdooda u xirtay diinta dhowristeeda dhiigooda u qubay dhabna u aqbalay dhawaqa rabbigood rabbihii rasuulka maysan dhinac marin maysan dhinac maysan dhinac maysan dhinac marin geesiyada kale gaar ahaan jabahada gaarabkeena aho guulaheen ha sugo gaaladay kumadaan garnalay ku ganaan kaaminay u galaan gobolibay maraan gobolibay maraan dhalinyarta shabaabka dhexdooda u xirtay diinta dhooristeeda dhiigooda u qubay dhabna u aqbalay dhawaqa rabbigood rabbii rasuulka maysan dhiinaa marin maysan dhiinaa maysan dhiinaa maysan dhiinaa marin